bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin uh, qaala almualifu raximahu allahu tacaala waqowluhu waman asdaqu min allahi xadiitha waman asdaqu min allahi qiila waid qaala allahu ya ciisa bna maryam watamat kalimaatu aw watamat kalimatu rabbika sidqa wacadla ilaa aakhirih inta musanifku wuxuu ka galayaa ithbaatu lkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala ka sifati min sifaatihi ilaahay waxyaalaha uu ku sifoob waxaa kamid eh annahu mutakalim jala jalaaluhu marka aayaadkii addaala calaa ithbaati sifati lkalaami lilaahi yuu inta inooga hadlaya markaasuu wuxuu wuxuu u soo deliishtay qowluhu tacaala fi suurati الnisaa waman asdaqu min allahi xadiitha macnaha mantaas hadirtaan waxaa weeyaan waa istifhaam mudaman bimacna nafyi ay laa asdaqa min allahi ay iskugu imaanaysaa hadalki waman asdaqu yaa ka run sheegid badan min allahi xadiithan hadal yaa kaga run sheegid badan kalaamkii macnaha jawaabti waxa weeyaan la wax ilaahay ka run sheegid badan ma leh fa huwa asdaqu lqaa'iliin marka maxalu shaahidka waxaa weya lafdat اlxadiid wاlxadiid yuطlaqu wa yuraadu bihi اlkalaam xadiid hadaa tirahda fulan xadathanii wa xadathtuhu wataxadahnaa hadaa tirahda kuluha jaraa baynana alkalaam weeyaan marka hadihi اlaaya tadulu calى ihbaati اlkalaami lilahi tacaala waxaa lamid e waman asdaqu min allahi qiilan ilaahay yaa ka run sheegid badan xagga qowlka alqiil min alqowl walqowl laa yakuunu ila bilafdi marka aayaadkaas oo dhan waxay tusinaysaa ithbaatu lkalaami tabaaraka wa tacaala ithbaatu lkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala waxaa lamid e eh, waid qaala allahu yaa ciisa bna maryam id qaala allahu iyo waid qaala allahu labadaba suurat lmaa waa iskula jiraan waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maxalu shaahidka waxaa weeyaan qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi yaa ciisa bna maryam fiiri marka waa mukhaadabat llahi liciisa fii qowlihi a anta qulta linnaasi marka ilaahay wuxuu ku hadlay ciisa loo naadiyey qaal marka alqowl min alkalaam intaasaa loo jeedaa wاlqowlu laa yakunu ila bxuruuf marka salafu saalix waxay ku ijmaacsan yihiin ana allaha yatakalamu bikalaami masmuucin fiihi xuruufu wa aswaad intaas weeyaan marka la dhihi maayo sidii qaar aan sheegi doono oo kale kalaamullahi xuruuf iyo aswaad ma laha inamaa huwa macnan qaa'imu bidaatih waa macno hadee hadee dadka loo fasira xataa aan la fahmi karin marka qaala allahu ilaahay wuxuu u yidhi yaa ciisa bna maryamow marka waa hadal oo ciise lagula hadlay ciisena uu maqlay jawaabtina uu ka bixiyey walaa yakuunu dalika ilaa bixuruufin wa aswaatin kulligeed oo dhan way shamlisataa waxaa lamid a ah qowluhu tacaala watamat kalimatu rabbika sidqa wacadla watamat kalimaatu rabbikana qiraa'a kala qabto wa tamat kalimatu rabbika rabbigaada kelimadiisa way dhammaystirantay sidqan wa cadlan sidqan fii khabariha wa cadlan fii axkaamiha sidqiga waxaa weeyaan ilaahay wuxuu sheego hadalkiisao dhan kulligiis run waay wuxuu nafaroo dhan axkaamtiisa kulligeedna cadaalo waaye waxaba yaraatee oo khalal ay kuma jiraan marka kalimatu rabbika dhe ama kalimaatu rabbika waa ithbaatu اlkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala ayb wa qowluhu tacaala wakalama allahu muusa takliima wakalama allahu ilaahi wuu la hadlay muusa takliiman la hadlid bou la hadlay min aqwى aladila calى ithbaati اlkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala hadihi اlaaya xataa qola mucjizo ay qola muctasile aan dhahee waxay yidhaahdeen bacd alquraaba intii u tageen ay yidhahdeen low amkana an taqra'a binasbi lafdi ljalaala kaana afdal oo yidhaahdaan wakalama allaha muusa fiiri markaa macnihiisa u yidhaahdaan alkalaamu leysa min allahi inamaa hu min muusa muusa huwa alfaacil lianna alaaya wakalama allahu ilaahi baa la hadlay muusa marka muusa waa mafcuul allaahuna waa faacil huwa huwa almutakalim marka aayadii xujo weynay ku noqotay markaasuu ninkii qaariga ah wxuu ri wahab ananii qara'tu dalika famaada tasnacu biqowlihi wakalamahu rabuhu maxaad ka samayn lahayd buu ri liannahu wakalamahu rabuhu lama dhihi karo damiirkaas faacil lagama dhigi karo rabuhu yatacayan an yakuuna faacilan biayi eh, siiqa min asiiqa ma suurageli karayso ayb marka waxa weeyaan weliba hadalka hadda fiiri takliiman aalayihi takliiman waa taakiid taakiidka waxaa loo faa-iideeyaa baa layidhi kalaamka markii la taakiidiyo rafcu lmajaaz liman qaala bihi xataa sooma gelayso haddii la yidhaahda hadeertaan wakalama allahu muusa oon takliiman lagu darin kaana dalaalatan kaana fiihi dalaala calaa ithbaati kalaam illahi markii lagu sii adkay takliiman la hadlid waxa weeyaan wax haba yaraatee ixtimaalaad kale oo kalaamka ilaahay oo loo sugo aan ahayn oo suurageli karta ma jirto marka an allaha yatakalamu bikalaamin xaqiiqiyin يسمع wa صوت وحروف wa xuruuf sidaasay salafkii ay qabaan kalaam ullah marka sifatu lkalaam bictibaari asli lkalaam sifatu min sifaati illahi daatiya wa laa yazaalu lam yazal yatakalamu walaa yazaalu yatakalam fahuwa mutasifun bilkalaam sifa min sifaatihi bictibaari ajzaai lkalaam markii loo fiiriyane min sifaatihi alficliya annahu yatakalam mataa shaa wa kayfa shaa fiiri markii nabiy llaahi muusa lala hadlayay markii ciise lala hadlayay way ka duwan tahay markii nebi maxamed lala hadlayay way ka duwan tahay markii nabiy llaahi ibraahim lala hadlayay way ka duwan tahay marka bictibaar أجزاء الكلام waxa weeyaan min صifaatihi الficliya yatasifu bihi mataa shaa w bاctibaari asli اkalaamna fahuwa صifaة daatiya yatasifu bihi tabaaraka wa tacaala marka wakalama allahu muusa takliima sidaas weeyaan waxaa kamid a hadana min aladila minhum man kalama allah tilka الrusulu fadalnaa bacdahum calى bacdi minhum man kalama allah marka fiiri minhum man kalama allah rusushe waxyaalaha ilaahay uu ku kala fadilaa waxaa ka mid ah in qaarkood ilaahay mubaasharatan oo ula hadlay kalimilaahi muusa oo kale kaliimullah aba la yidhaahdaabo marka kalaamkii inuu ilaahay in lagu sifeey uu jecel yahay annahu fadala bacda rusulihi calaa bacdin bima khasa bacdahum bilkalaami macahu mubaasharatan ka nabi llaahi muusa oo kale minhum man kalama allahu wa rafaca bacdahum darajaatin ayaa ka mid marka minhum man kalama allah waxaa kaloo kamid wa qowluhu tacaala walamaa jaaa muusaa limiiqaatina wakalamahu rabuhu walamaa jaaa muusaa markuu yimid limiiqaatina anaga mawcidkii iyo makaankii aan ku ballaminay wa kalamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayk maxalu shaahidka wa kalamahu rabuhu waay fiiri lafdigaas rabbiga waa faacil mutaakhir muusa damiirkan wakalamahu damiirkaasna muusa u laabana bimacnaa ana allaha huwa almutakalim wa huwa almukalim wa muusa huwa almukalam muusa waa midkii lala hadlay weeyaan waxaa lamid e eh, wanaadaynaahu min jaanibi tuuri اlaymani waqarabnaahu najiyaa muusiyaa laga hadlaya wanaadaynaahu waan u naadinay min jaanibi tuuri jabalkii dhinaciisi alaymani midgeeyey waqarabnaahu waan dhoweynay najiyan ay munaajiyan almunaajaat waxaa layihahdaa alkalaamu can qurbin qofka markuu kuu dhow yahay munaajaada layihahda munaadaadna meel dheer baa laga yihahdaa marka ilaahay markuu nabiyullaahi muusa uu la hadlay naadaahu bimacnaa annahu samica sawtahu min bucdin huma qarabahu tabaaraka wa tacaala muusa ilayh taqriiba yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacaala marka labadiiba waxay tusinayaan almunaadaat laa yakuunu ila bisawtin yusmac wa fiihi xuruufun yaan munaadaad la yidhaahda marka waxay kamid tahay min aladila addaala calaa ithbaati tabaaraka ithbaati alkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala marka ilaahay asoo min fowqi sabci samaawaati a iyou nabiyulaahi muusa oo fii jabali tuur fii saxraa'i saynaa asoo joogu ilaahay kala hadlay markaasuu ilaahay hadalkiisii u si toos u maqlay waxa dhexmaray suurata taaha balka akhri wamaa tilka biyamiinika ya muusa qaala hiya casaaya atawakau calayha wa ahushu biha calaa ganami waliya fiiha mahaaribu ukhraa qaala alqihaa yaa muusa fa si waxaa loola hadlay oo maxanaan ku iraahdaa calanan wa waadixan kalaam caadi oo maqlay wa kaana muusa yataladadu bimunaajaati illaahi tabaaraka wa tacaala ayb waxaa lamide waid naadaa rabuka muusa an i'ti lqowma aldaalimiin waid naadaa rabuka markuu u naadiyey muusa wow maxaa loogu yidhi an i'ti lqowma aldaalimiin qowmkii daalimiinta u tag dulman akbar wahuwa fircawn wa jamaacatuhu qoladaas u tagaa la yidhi ee dacwada gaarsii marka munaadaadkii baa loo jeedaa liannahu laa yakuunu ila bikalaami masmuucin wa fiihi ah, xuruuf waxaa lamidi ah, wanaadaahumaa rabuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajarati waaqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduwu mubiin wanaadaahumaa labadooda ilaahay baa u naadiyey waa aadam iyo xawaa ayagoo jannada ku jiro yaa rabuhumaa rabbigooda u naadiyey oo maxaa lagu yidhi alam anhakumaa ma idinka reebinoo can tilkuma shajarati geedkiinaas geedkaas asiga bicaynihi ha u dhowaanin ilaahay sow idiinma dhihin buuri walaa taqrabaa hadihi ashajarata fatakuuna min aldaalimiina hore ilaahay ugu waxyooday jannadan waxaad rabtaan ka cuna sidaad rabtaan ugu tatamatuca laakiin ibtilaa'an min allaahi waikhtibaaran lahumaa iyo wiri geedkaas loo tegin shaydaan baa u yimiday markaasuu wuxuu iri geedkan ilaahay ha cunina wuxuu idiin leeyahay waxa weeyaan laba arinkood midkood waay inaad laba malag noqotaan iyo inaad jannada waartaan labadaas aad ku heli lahaydeen waxaa laydinkaga reebay maadaama geedkaas aadan wax ka cunin waxa weeyaan rajo kama qabtaan inaad jannada ku waartaan inaad haddana malaa'igta aad ka mid noqotaanood bani aadinimada kaba baxdaan oo dadba macsuumiin min al akhtaa aadba noqotaan gaari maysin laakiin geedkaas ay ku xirneed geedkiina waa ladinka reebi buuri markaasuu wuxuu u dhaartay waqaasamahumaa waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin fadallaahumaa biguruurin falamaa daaqa shajarata badat lahumaa sawaatuhumaa watafiqaa yaksifaan ilaa aakhiri ilaa aakhiri alqisa marka fiiri wuxuu ri ilaa an takuunaa malakayni aw takuunaa min alkhaalidiin labadaasaa laydinkaga reebay markaasuuna ugu dhaartuuri maanta wax laga maqla ibliis baan iska ahaadoo been badane laakiin geedkan jarabo marka waxaa la yidhaahdaa xaratat calayhi xawa markaasay tiri geedkan aanu cunno sidii aan guushaas u gaarno geedkii bay cuneen cuquubadii ilaahay baa lagu fuliy oo isla markii maradayaa ka dhacday macaasidii ay sameeyeen awgeed markaasuu ilaahay wuxuu ku yiri alam anhakumaa can tilkuma shajara wa aqul lakuma ina ashaydaana lakuma caduwu mubiin bal fiiri waxaa weeyaan wax aada ula yaable ilaahaygii oo koonkan abuurtay iyo aadam iyo xawaa hadalka macaanta badanna ha lagula hadlay nasiixadaana la siiy waxaa li geedkaanaha cunina ibliisna war ka maqlina waxa waaye ina ashaydaana lakumaa caduwu mubiin marka labadaas ba iska ilaaliya marka bani aadam fiiri damaciisa meeshuu ka gaaray allihii waxaan ku manaystay oo halgeed keliga ka reebay nasiixadiisii waxa weyaan waa iloobeen markaasaa nin lagu yiri cadowgiina waaye markaasay dhageysteen wixii ka dhacayna waa la ogaaday laakiin ilaahay wuxuu ku badbaadiyey isla markii khaladkii uu cadaaday qaala rabanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana wtarxamna lanakunana min alkhaasiriin ayb sidaas oo kale waxaa lamid i qowl اllahi tacaala wywma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum اlmursaliin wa yowma yunaadiihim maalinka ilaahay uu naadin doono oo fayaquulu ou dhihi doono maada ajabtum اlmursaliina mursaliinta maxaad ku ajiibteen khalaaiqda kasta melig kasta nebi kasta ummadiisa la keena fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaai shahiida qolo kasta oo nebi loo diray iyadaa la weydiina waxaa le nabigii idin soo diray ma idin soo gaarsiiye dacwadii nin inkiri kara maalinkaas male walaa yaktumuuna allah xadiithan maalinkaas waxoo dhan wax la qari kara male waxay leeyihin bala aayaadkaygi ma isidin soo gaartay alam yaatikum rusulu minkum yatluuna calaykum aayaati rabikum wayundiruunakum liqaءa yawmikum hada qaaluu bala fiiri marka wax la inkiri kara maalinkaas ma jiro marka arintii markay yidhaahdaan xilkii ambiyadu waa ka degaysaa liannahu haddii dadkii loo diray ay qirteen in risaaladii soo gaartay ninkii diido inuu inkira isku dayane ummatu muxamed baa loola imaanaya wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas nebi nuux iyo dadkiisii markay yidhaahdaan qaarkood mana soo gaarsiinin dacwadii oo ay ka raadiyaan inay meeshaas xal ka helaan nebi muxamed ummadiisaa loo yeera alle nuuxow maxaad markhaati haystaan ummadii muxamed ay markhaati kacayso markaasay ku markhaati kacayaan markaasa le qoladaa mabas diris mabaan ahayne quruun badanaaba noo dhexey kayfa calimuu ana arusula qad ablagatna markaasay leeyihiin ilaahayow kitaabaad noo soo dejisay kitaabkaas waxyaalaha aada noogu sheegtay waxaa kamid ahayd ummad kasta iyo ambiyadoodii wixii dhex maray marka anaga waxaan ku markhaati kacaynaa wixii adiga aada noo sheegtay marka tuqbalu shahaadatu kaas weeyaan ayib waxaa lamid qowluhu tacaala wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wa in axadun shaksi oo min almushrikiina kamida istajaaraka hadduu ku badbaado weydiisto faajirhu nabadgelye nabadgelye sii xataa yasmaca kalaam allah ilaahay kalaamkiiintuu ka maqlo dadka muslimiinta fii bidaayati cahdi nabiy sal alla alيh wasalam iyo mushrikiinta cadaawo badanaa dhex marka ilaahay towjiihaadka iyo tacliimaadkuusii waxaa ka haduu nin mushrikiinta idiin soo dhex galo uu idiin weydiisto inuu diintiina wax ka garto fursaha la siiyo lianna waxaa dhici karta ilaahay qalbigiisa inuu hanuunku rido diintii ou qaato dadka ka dambeeyana dacwadii ugu yeeraa dhici karto marka fiiri wa in axadu min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah maxalu shaahidka aayadda waxaa weeyaan xataa yasmaca kalaam allah ilaahay kalaamkiisa intuu ka maqlo marka waxay tusinaysaa ithbaatu lkalaami liana allaha adaafahu ilaa nafsihi mida kale wax la maqlaya kalaamka ilaahay inuu yahay walaa yakuunu kalaamu masmuucan ila ida kaana bisawtin wa fiihi xuruuf marka kalaamka ilaahay oo masaaxiifta ku qornaay buu ilaahay isu nisbay asiga kalaamkan masaaxiifta ku qornana cibaara waxa weeyaan can xuruuf marka kalaam ullahi wax la maqli karo waay ayib faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi walidaalika salafka waxay yidhaahdaan kalaam ullahi minhu bada wa ilayhi yacuud wa huwa gayru makhluuq salafka cibaaraadka oo naqla almutaakhiru minhum can lmutaqadimi yaa kamid e eh kalaam ullahi gayru makhluuq minhu bada wa ilayhi yacuud ayb waxa weeyaan faajirhu xataa yasmaca kalaam allah dad badana ishkaaliya waxay ku keenaan nimanka muctasilada waxay leeyihiin kalaam ullahi waa makhluuq waxay qisadoodana waa la yaqaanaa ma'muun iyo majmuucadiisii inay ku qanciyeen axmed ibn abi du iyo raggii qudaadkooda ahay markii madhabka ku qanceen oo ninkii khaliifa alcabaasiy ma'muun lagu lagu qanciyay culamadii islaamka min akhtaari alcaalam inta loogu yeero yaa lagu qasbi jiray inay yidhaahdaan kalaamullahi makhluuq weeyaan oo inay sifa min sifaat illahi yatasifu bihi maba ayna aaminsanayn ilaahay markuu rabo inuu dad la hadlo ama rasuul ou la hadlo hadalkiisi ilaahay ku hadli maayo laakiin meelo hadalkaas ku abuura meeshii lagu abuuray baa marka hadalka ilaahay laga maqlaya markaas saas ay dadka ku maqlayaan laakiin haddii kalaam ilaahay baa hadla aan iraahdo waxaa ka ratimaya ilaahay inuu jismi yahay wa idaa kana kadalika fa huwa e, muxaram oo ilaahay jismi ma aha marka fiiri ayaga waxyaalaha iska ratibteen ay ku samaynayaan kalaamki ilaahay marka makhluuq wa ilaahay markuu rabo inuu la hadlo muusa kalaamkiisa meeluu ku abuura awoodiisa kun fayakuun markuu ou abuurmaa la maqlay min absati ma yuraddu calaa haaulaa'i haddii sidaas ou yahay ma alfarqu bayna kalaami illaahi wa kalaami almakhluuqiin adigoo bani aadame hadalka aniga hadda aan ku hadlayo oo dadka aan kula hadlayo makhluuq waay aniga hadalkayga ilaahay ba sidii anigii abuuray hadalkaygana ilaahay baa abuuray wallahu khalaqakuma ma tacmaluun haddii kalaamka ilaahay makhluuq ou noqday midkaan bani aadamka loo abuurayay kii kale maxay kala yihiin waa isweydiin nuqdada labaad waxay daliishanayaan قول الله tacaala inahu لقول رسول كريم ذي قوة cinda ذي carshi makiin cinda ذي lcarshi makiin oo waxay yidhahdeen inahu in alqur'aana laqowlu rasuuli kariim rasuul kariime hadalkiisi weeyaan dii quwati u saaxiba cinda dilcarshi makiin marka aayaddan waxay ku caddahay waxay leeyihin qur'aankii waa kalaamkii jibriil bimacnaa waxay leeyihin ana allaha anzala macna alqur'aan fajibriil huwa aladii takalama bihi bikalaamin masmuucin wa fiihi xuruuf wabittaali laa yunsabu ila allahi tabaaraka wa tacaala alkalaam aayad kaloo isla macnaheedii u dhow inahu la qowlu rasuulin kariim wamaa huwa biqowli shaacirin aayaddaasna waxay tusinaysaa hadalkii inuu yahay qur-aankii la qowlu rasuulin kariim oo nebi maxamed lagala jeeda liqowlihi wamaa huwa biqowli shaacirin marka waxay leeyihin macnadii ahaana loo soo dejiyey macno la fahamsiiye nebiga huwa aladii cabara marka min absati ma yuraddu calaa haaulaa'i hadalka rasuulka waa qoran yahay fii kutubi sunna kalaamullaahi markii la barbigah wax cilaaqa ay leeyihiin ma laha falimaada ikhtalafa alkalaamaani waa mid midda kale shay haddii ishkaal ou geliya qur-aanka aayadihiisa kala fiiri ilaahay wuxuu iri qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika marka waxa jibriil loogu nisbeeyey ama rasuulka loogu nisbeeyey fi bacdi alaayaat liannahumaa yubaligaanihi can illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay bay ka gaarsiinayaan hadalki ilaahay loo soo dejiyey bay ummadda gaarsiinayaan yunsabu ilayhima laakin anisba alxaqiiqiya lilkalaam inamaa huwa lilaahi lianna alkalaama yunsabu liman ibtada'a laa man naqlahu can gayrih marka aayaddaas kale suurat anaxli qul nazalahu ruuxu lqudusi jibriil waay aa soo dejiyey laakin min rabbika lagu daray fiiri marka marka waxaa la ogaaday tanziilkaas oo jibriil ou la soo degay inamaa jaaa ah, bihi min cindi illaah waxaa lamida wa inahu latanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin waa kala cadeeyey wadayfada ilaahay inuu munasil yahay jibriilna ninkii xaamil ilwaxyi ila rasuul ou yahay rasuulkana ninkii lagu soo deji inuu waaq bikulli wuduux waay hadday aayaat mutashaabihaat fii bacdi اlmakaan haday timaado hunaaka aayaat muxkamaat bayinaat tubayinu dalaalata kalaam اllahi tabaaraka wa tacaala min ayna ibtada wailaa ayna intahaa marka xujo heli maayaan kalaamkii waxyaalaha ay u daliishadaan waxaa kamid eh, eh qoladan muctasilada ahoo kalaamka haddee dadka ku qasbaysay inay yidhaahdeen kalaam ullahi waa makhluuq allahu khaaliqu kuli shayin wa huwa calaa kuli shayin qadiir yaa yidhahdeen allahu khaaliqu kuli shay shay kasta allah abuuray marka shaygii waa nakira yadkhulu fiihi sagiir walkabiir wa min jumlati shay waxay yidhahdeen kalaam ullahi kalaamkii waa makhluuq markaasaa la yidhi keyfa yumkin sifadii iyo iyo mawsuufkii see ninka sifadiisa asiguu abuuraya lianna allaha mutasifun bihadihi sifaat wa huwa alkalaamu tabaaraka wa tacaala ama allahu khaaliqu kuli shay maa cadaa nafsihi jala jalaaluhu ilaahay asmaadiisi sifaatkiisi wixii kasoo haray waa makhluuq laakiin sifaat ullahi iyo asmaauhu a makhluuqaad ah aayadda laga fahmi maayo xataa low faradna ana hada alcumuum yacumu calaa kuli shay waxa weeyaan kulu cumuumin biictibaarihi ilaahay wuxuu noo sheegay naagtii markuu ka hadlayay balqiis lalahay wa uutiyat min kuli shay tudamiru kula shayin biamri rabbiha fiir hadda tudamiru kula shayin biamri rabbiha markii qoladii reer axqaaf la halaagay dabayshii loo soo diray wax kastay halaagtaa layiri wax kastay halaagtay waxaa weyaan qoomkaas wixii oo ayaga khuseey liannahu ardadii ma ayna halaagin samaawaadki ma ayna baabiin in طabiicadii jibaalkii waxba kama ayma bedelin laakin tudamiru kula shay bimaa huwa khaasun bihim guryahoodii iyo mawaashidoodii iyo ayaga naftoodii ay halaagtay marka soo ma gelin wixii oo dhan wa uutiyat min kuli shay markii la yihi balqiisane wax dhan mma wada ahayna haysanin idaliil waxaa nabiy laahi sulaymaan oo ayada markaa kasoo horjeeday oo koonka dhinacu ka joogay kamid ma aheen waxyaalaha isiga ay milkisay marka kulligaas eh, loo qaadan maayo inuu yahay eh, allahu khaaliqu kuli shay asmaadiisaa soo gelaysa ma ah ayb waxaa lamid e eh, qowluhu tacaala waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaama allahi huma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuh wahum yaclamuun aayadan waxa weeyaan afa tadmacuuna an yuminuu lakum ilaahay baa wuxuu ka sabarsiinaa muslimiintii aalayihi yahuud maa damcaysiin inay diinta idinla qaataan nebiga iyo saxaabadiisa waa jeclaan jireen liannahu ahlu kitaaba lagu magacaabi jiray yahuudda dadka kutubta ilaahay wax ka yaqaano oo hataa carabtii qabla irsaali nabiy sal allahu alayh wasalam ayagaa waxay u ahaayeen kuwa ayaga oo macnaha raacsan qoladan waxba kitaabkama ayna oqoonin carabta nimankaas ayaga ugu warami jira ambiyadii wixii lasoo diray wixii awaamirta ay tahay marka ayagaasay daba socon jireen marka haddii nimankan yahuudda ah hadday diinta islaamka qaadi lahaay ay qaadan lahaayeen dadkii kale xujo weynay ku noqon lahayd oo waa dadkii ahlu kitaabka ahay yaa waxa weeyaan kutubtooda waxay ka heleen nabigeena inuu xaq yahay iyay xujo ku noqon laheed marka way jeclaan lahayn muslimiinta markaas inay dadkan ahlu kitaabka ay diintii la qaato sidii dadka kale ay markaa xujo uga noqdaan sidaas oo kale nabiga kufaar quraysh dadka madaxda ahaa inay diinta qaataan wax rabi lahayd liannu baqiyat alcarabaa soo raaci lahayd marka ibtilaan wakhtibaaran yay nimanka diinta ay ka hor istaageen markaasuu ilaahay baa sabarsinaa waxaa layihi afa tatmacuuna an yuminuu lakum inay diinta idiin rumeeyaan maa damcaysiin waqad kaana walxaal qad kaana fariiqu minhum qeyb ayaga kamida waxay ahaan jireen yasmacuuna kalaam allahi ilaahay kalaamkiisa kuwa maqlo huma yuxarifuunahu kuwa bedelay ahaayeen min bacdi maa caqaluuhu markay garteen kadib wahum yaclamuun ayagoo ogaal ulahay bedeli jireen marka qoladii kitaabkoodii ayaga loo soo dejiyey oo nebi muuse iyo ambiyadii ka dambey loogu soo dhiibay qoladii u bareeri jirtay kitaabkaas oo cizi iyo sharaf ayaga u lahaayeen inay diidaanoy bedelaan oo danahooda sida ayaga ay u wataan ay waafajiyaan qoladii kutubtooda saas u gashay miyaad ka damcaysiin kitaabkiina inay idinla rumeeyaan oo laga tegaya macnaha wixii ayaga hore u wada jireen siyaadadii madaxnimadii ay ka tegi doonaan inay idiin rumeeyaan maa damcaysiin macnaha arrintaas waxaa weyaan adamcina marka fiir yahuuda daacuu wadaluu can cilmin wa adalahu llahu calaa cilmin qolada la yidhahay ku jiraan min bacdi ma caqaluuhu ayagoo yaqaano ay u bareereen si macnaha aan geed loogu soo gabanaynin inay kitaabtii ilaahay loo soo dejiyay ay bedelaan sidii ayaga u waafajiyaan masaalixdooda faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim huma yaquuluuna hada min cindi illah markaasaa waxaa la yiri maxalu shaahidka waxaa weeyaan yasmacuuna kalaam allah kalaamki ilaahay ay maqli jireen oy ambiyada ula timaado markaasay u barari jireen marka nisbat اlkalaami ilى اllahi tabaaraka wa tacaala taasaa loo jeeda waxaa lamida qowluhu tacaala yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tatabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl qoladan waxa weeyaan waa qolo oo mushrikiin ahaa ee nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam dacwadiisii ka hor timid waa dadkii acraabta ahay suurat ma suurat lfatxi ka sheekeynaysa ayib marka qoladaas waxa weeyaan muslimiinta markay ay dagaal aadaan meeshii dhib ay ku tahayna inay ka haraanay rabaan meeshii cadowga daciif ou ku yahayna inay raacaan si xoolaha wax ula helaan ilaahay liclaa'i kalimatillaahi kama ah sayaquulu lmukhalafuuna ida inطalaqtum ilaa maghaanimi lita'khuduuha daruuna natabickum ay leyihin markaasaa ilaahay wuxuu ku yiri ku dhaha eh, yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tatabicuuna mana raacaysinaa layiri maxaa yeelay wixiina idinkama aha liaclaa'i kalimati illaahi idinkama aha yaa la yiri marka fiiri markaasaa ilaahay wuxuu iri imtixaan kala la gelinaa nimanka waxaa laidinkugu yeeri doonaa ilaa qowmin ulii ba'sin shadiidin tuqaatiluunahum hadday dhab idinka tahay meeshii khaniimo aad kafilinaysiin inay tiraahdien waa idin raacaynaa meesha kalena aada naga hartaan suurageli mayso laakiin waxaa laidinku imtilaynaa ina dagaal u aadaan qolo min qabaa'il carabi sharisiin oo awoodda iyo dagaalka ku badan aad aadaysiin hadday dhab idinka tahay dagaalkii baad gelaysiin sabab baad ugu noqonaysa islaamka inay galaan haddaad diidaan oo tidhahdaan qoladaas uma socono waxaa cadaanayso meeshaan aad leedihiin daruura natabickum inaysan idinka ahayn si dhab aysan idinka dana raadis a idinka tahay marka maxay tahay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allahi kalaamkii ilaahay inay badalaanay doonayaan oo kalaamka ilaahay macnaha waxa weeyaan awaamirtii dadka muslimiinta ilaahay uu siiyey iyo jihaadka iyo dariiqada loo galayo dadkii laga dalbay iyo dariiqadii looga dalbay waayo markaasaa kalaam allahi haddana waxaa loogu daray kadalikum qaala allahu min qablu yacni kalaamka ilaahay waa qowl waa kalaam bimacnaa ithbaatu sifati lilahi tabaaraka wa tacaala yay tusinaysaa waxaasoo dhan ayib waxaa lamidi qowluhu tacaala watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mubadela likalimaatihi watlu ku akhri baa lihi nabi maxamedow maa uuxiya ilayka wixii lagu soo waxyoodo min kitaabi rabbika rabbigaada kitaabkiisa ah dadka ku akhri laa mubadela likalimaatihi ilaahay kalimaadkiisa wax laga bedelayo ma jiraan ayb macnaha waxa weeyaan intii aan eh, kalimaadka ilaahay subxaanah wa tacaala alkowniya wa sharciya yaa lagala jeeda ilaahay wuxuu amro wax wax ka bedeli karo makhluuq ee eh ma jiro liannahu inamaa araada inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun weeyaan marka qowluhu tacaala laa mubadila likalimaatihi daliilu calaa ana alqur'aana kalaamu ullahi in uu yahay wa laa mubadila likalimaatihi qof bani aadan a ama makhluuq amba dhaha wax shaqa ay kuleeyihiin male liannahu kalaamu ullahi munazal bixuruufihi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo ka mid e eh, ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akhara aladii hum fiihi ina hada alqur'aana yaqusu wuxuu qisaynayaa calaa bani israa'iila wuxuu u qisaynaa uu sheegayaa akhara aladii midkii badihiisi hum fiihi yakhtalifuun ay isku khilaafayeen kitaabka ilaahay nabi maxamed lagu soo dejiyey waxa weeyaan waa kitaab musaxix liahli اlkitaabi fiima اkhtalafuu fiih maadaama kutubtii hore loo soo dejiyey ay aayad bixiyeen ayaga ay waxyaalo badan ka siibeen khilaafaad badan ay ku keentay leanna waxi ma noqonin marka waxyigii ilaahay iyo kalaamkooda isku dareen tanaaqud iyo tadaarubaa dhacay waxaa ka ratibmay alkhilaafaat alkathiira waxay ku halaagsameen waa inamaa ahlaka man kana qablakum eh, ikhtilaafuhum calaa ambiyaaihim kathratu su-aalihim wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim dadkuu nebiga ka waramay weeyaan marka quraanka waxaa ka mid eh min mahaamihi waxyaalaha baatilka ahaa oo ilaahay kutubtiisa ay ku ziyaadiyeen oo sabab u noqotay inay isku khilaafaan in uu caddeeyo fiiri marka qur-aanki marka ina hada alqur'aana aladii bayna aydiikum wahwa almaqru'u bialsinatikum maxfuudu bisuduurikum huwa kalaam ullahi sidaasay macnaheedii tahay waxaa kaloo lamidi eh, qowluhu tacaala whada kitaabu anzalnaahu mubaaraku musadiqu lima bayn wahada kitaabu anzalnaahu mubaaraku liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab ayb ama wahada kitaabu anzalnaahu mubaaraku faاtabicuuh tan kaloo suurata saad ku jirto kitaabu anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabaruu suurata saad taas kitaabu anzalnaahu wa hada kitaabu anzalnaahu mubaaraku faitabicuuhune suurat alancaam waa mida hadda meeshaa noogu qoran ilaahay wuxuu iri wa haadaa kitaabun anzalnaahu inta waxaa weeyaan kitaabki ilaahay inuu munazal yahay tanziilna waxaa la yihahdaa maa jaa min fowq ila asfal taas waxay tusinaysaa laba macnaba waa ina tusinaysaa kulu aayatin fiiha tanziilu اlqur'aan tdul calى amrayni alamru اlأwl ihbaatu culuw اllahi tabaaraka wa tacaala lannahu ilaahay kor inuu jiro kalaamkiisana lasoo dejiyey yay mid u tahay midda labaad ana alqur'aana kalaam اllahi haddii uu ahaan lahay qur'aanka mid makhluuqa hadduu ahaan lahaa wax kor laga soo dejiye uma baahneen meesha aad joogtaa lagu abuur lahay anzalnaahu laakiin waxaa weeyaan min alawxi اlmaxfuud ilى asamaawaati اlculaa ilى alardi sidaasaa lagu soo dejiyey marka inzaal marka layihi waa kalaam takalama allahu bihi wa satarahu fi lawxi اlmaxfuud huma umira jibriil binuzuuli bihada اlqur'aani ilى anbiyaai اllahi sidaas way marka tanziilka saasaa loo jeeda wa hada kitaabu anzalnaahu mubaaraku faاtabicuuhu markaas way waxaa lamid e inzaalkii low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaahi low anzalnaa hada alqur'aana haddaan soo deji lahayn calaa jabalin buur manabu ku soo dejinine oo ulama khitaabine la ra'aytahu buurtii waxaad arki lahayd khaashican inuu yahay midkii khushuucay mutasadican mid kala dildilaacayo min khashyati illaahi min ajli khashyati illaahi qur-aanka ilaahay weyninkiisa haddii bedela ma anagan uula soo dejiyey bedelkeeda haddii jamaadaadka min aqwa ljamaadaat jibaal haddii lagu deji lahay waa ku ta'ahuri lahayd marka bani aadamka qalbigiisa inuu dhagax yahay fiiri bal u fiirso markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay haddii qur'aankan jabal lagula khitaabi lahay oo muwajaha alkhitaab ila aljabal ou noqon lahay la ta'ahara bihi aljabal walatasadaca min khashyati اllahi mima warada fi fi kalaami اllahi tabaaraka wa tacaala marka taas waxay tusinaysaa qofka bani aadamka qalbigiisa maalin iyo habeen baa kalaamka ilaahay aan dhagaysanayna maca dalika inteena ku ta'ahurayso aad bay u yar tahay ثuma qasat quluubkm min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashadu qaswa waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar waina minha lamaa yashaqaqu fayakruju minhu lmaa waina minha lamaa yahbitu min khashyat illah buur min min aqwa almakhluuqaat jamaadaadkaas oo jibaalka ah xataa keyfiyadaasaa laga helaa qaarkood waa jilcaabiyaa ka soo baxay qaal waxaa weeyaan yahbitu min khashyat illaahi buu kor uga soo daadanaya laakiin bani aadamkii wuxuu maqla maca daalika laa yataatharu bihi ilaa ayba dad gaaraanba kalaamkii ilaahay hadduusan kalaam ilaahay lahaan lahayn intaasoo khaasiya maba lahaan lahaynbu laakiin inuu ilaahay kalaamkiisi yahiyay xataa jamaadaadka ma taxamuli kari lahayn hada maada yadulu calaa anahu kalaam اllahi tabaaraka wa tacaala markaasuu ilahi haddana wuxuu uri waidaa badalnaa aayata makaana aayati wallahu aclamu bima yunazilu qaluu inamaa anta muftar bal akharuhum laa yaclamuun qul nazalahu ruuxu اlqudusi min rabika bilxaq ilى aakhiri اlaayaat ilaahay baa wuxuu uri waidaa badalnaa haddii aan bedelno aayatan aayad makaana aayatin aayad kale bedelkeeda haddaan ku bedelno wallaahu ilaahay baana aclamu bimaa yunazilu wuxuu soo dejinaana alla asaa yaqaane qaaluu kuwa kufaarta waxay dhihi lahaayeen inamaa anta muftar beenlow baa fiiri marka waidaa badalnaa aayata makaana aayatin waxaa naskigay ka hadlaysa maa nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bkhayri minha aw mithliha maadaama ilaahay facaalu limaa yuriid ou yahay inuu wax jideeya buu ilaahay xaqu leeyahay haddana wixii inuu haddana intuu bedelo wax kale ilaahay noogu bedelo oo wixii hore noogaga fiican ama lamid ah waxa weeyaan ilaahay ba asaa iska leh marka ilaahay wuxuu leeyahy haddii ay dhacdo aayad aayad in lagu nasakho ilaahay asagoo cilmi u leh madka hore oo la soo dejinayo inta markii la soo dejiyo kan kale in lagu nasaqo doono inuu og yahay waxay leeyihin nabi maxamed ou beenlow baad tahay shalayna wax baad noo warantay aayaddii haddana aayad ka duwan baad noola timid marka taas maxay daliil u tahay inaad beenlow aad tahay saasay yidhahdeen markaasaa waxaa weeyaan low fakaruu fi lmawduuci lawajaduu ana الnabiya saadiqu fi kuli ma yanquluhu can illahi leesh lannahu hadda nebiga aayaadku soo degtay oo dadkii shalay u sheegay inuu maanta mid bedelan u midka ka duwan uu u sheego yaa u fiican tii hore inuu ku adkayso wax baddanba isku sheegin iyo inuu mid kale keeno oo dhibkaan hadda usoo jiido hadduu nebiga qur-aanka wax ku lahaan lahay tala ah wax isbedela lamaba arki lahaynbo laakiin naskiga ibtilaa bay ku tahay dad badan oo xataa islaamkii qaatay iyaa markii naskiga u yimiday yaa diinta diideen liannahu hadalkan isbadbedelayo maxay yidhahdeen wax adiga agtaada a ah waayo waxaa beenna dadka wax lagu sifeeya ugu xun markana ilaahay ibtilaa weeyaan rasuulka iyo ummadda kale inay xaqa ku sugnaadayo in kale la kala fiirinaya qibladii hadda ka soo qaado beytulmaqdis baa loo jeestay markaasa haddana laga wareejiye qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaai falanuwaliannaka qiblata tardaaha fawali wajhaka shatra اlmasjid اlxaraam maxaa la yidhi markaas waxaa la ogaaday inay arrintaas ibtila ku tahay oo markaa ilaahay uu yihi wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu rasuula miman yanqalibu calaa cqibayh wa inaha lakabiirat ila cala aladiina marka fiiri qiblada in laga wareejiyo qiblo kale la aadiyo ibtilaa waaye waxaa ilaahay ugu talagalay inay kala cadaadaan wa huwa yaclamu jala jalaaluhu maada sayaxduthu lahum ninkii nebiga ku raacayo oo meeshii loo gediye nebiga ku raacay iyo ninkii dhahay raalli ahow waxaan oo meesha maalin kastaba mee noola jeedina ma qaada kara inaysan xaqeena u daliil tahay marka hadday fakeri lahaayeen aayad aayad lagu bedelo nebiga xaggiisa kama imaan lahayn liannahu asiga waxaa u fiican nabiga sidii hore dadka inuu u sheega keli ah laakiin aayadda haddii uu nebigu wax ku lahaan lahay waxba maba bedelinayn markaasa waxaa layidhi waidaa badalnaa aayatan haddaan badelno makaana aaya aan ku nasakhno wallaahu aclam bimaa yunazil jumla muctarida a waay ilaahayna wuxuu og yahay wuxuu soo dejinaye qaaluu waxay yidhaahdaan inamaa anta muftar markaasuu ilahi wuxuu ri bal aktharhum laa yaclamuuna nebiga muftar ma ahana mushkilada haysataa waxaa weeyaan jahliga weeyaan oo maadaama ay rumaysan yihiin ilaahay jala jalaaluhu inuu facaalu limaa yuriid og yahay shalay wuxuu u jiday waa ka bedeli karaa nin oo ku qabsan karo maxaad saan noogu tiri shalayna maxaad maantana saan uleedahay wax dhihi kara malaha markaasuu ilaahay wuxuu ri qul nazalahu waxaa soo dejiyey qur'aankii ruuxulqudusi mid ka tahirnay ruuxiisa oo jibriil ah ruuxulqudus magaca jibriil kamid ah laakiin min rabbika bilxaqi min rabbika yuu ka soo dejiyey oo waa loo soo dhiibay bilxaqi aan lagu soo dejiyo waxbeen iyo tanaaqud kuma jirto waxaa loo yiri liyuthabita aladiina aamanuu wa hudan wa bushraa lilmuslimiin liyuthabita aladiina aamanuu calaa iimaanihim waay inuu dadka mu'miniinta iimaankooda ku sugo liannahu maa min aayati tanzilu ila isdaaduu iimaanan saas waaye dadka mu'miniinta faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wa idaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun aayad soo degta ma jirto ilaa muminiinta iimaanay ku kordhisanayeen liannahum inay rumeeyaan aayaddaas wa bimuqtadaaha ay ku camal falaan yasdaaduuna camalan saalixan wa ama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun marka wahuudanna way wa bushraa bishaarana way u tahay lilmuslimiina lijamiici lmuslimiin walaqad naclamu waanu ognahay buu yiri ilaahay si xaqiiqaan u ognahay annahum ayagi yaquuluuna inay dhihi doonaan inamaa yucalimuhu qur-aankan waxaa baraa nebi muxamed basharun ay leeyihiin kufaar quraysh waxyaalaha ay nebiga kala horyimideen ninkan anaguna la thaqaafo ah meeshaanuuna ku dhasha yihaahdeen laakiin koox xadaad ah oo reer bani israa'iil kamid oo yahuud ah iyuu nabiga habeenka u dheelmadaa bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu noo keenaa waxyaalihii dhacdooyinka kutubtoodii wixii oo dhan intuu isku soo aruursado annaga qur-aan nooga dhigaya sidaasay yirahdeen laakiin wax loo soo waxyoodoo jiro ma jirto sidaasay leeyihin inamaa yucalimuhu bashar markaasaa looga jawaabo waxaa layidhi lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa hada lisaanun carabiyun mubiin markaasaa lyihi lisaanu ladii kii carabkiisa yulxiduuna ilayhi ay u iilanayaan acjamiyun ninka ay leeyihiin nebi muxamed wax baa soo baray waa nin cajami o laa yufsixu walaa yatakalam bilkalaami alcarabi wa hada quraan qur'aankana lisaanu carabiyun mubiin waa luqa carabi oo cad markasay u dhici kartaa nebi maxamed inuu tilmiid u noqdo nin laa yutqinu luqa alcarabiya walaa yatakalam biha kalaamkan ood adinka markii ladii yiri faatuu bisuurati min mithli in kuntum saadiqiin oo adinkii oo min fusaxaai alcarab wa asaatiinihim adinkii ahay qur-aankaad ka caajisteen inad wax lamida ah aad keentaan see nebi maxamed nin cajami oo ugu soo qaadi kara caqliga bal isku laabtaa layidhi marka ulajeedada waxa weeyaan kulu hadihi alaayaat tadulu calaa an laa madkhala linabiy fi kalaam illahi nebiga waxa weeyaan rasuul wax gaarsiiyo walidaalika marbaa waxay yidhaahdeen waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana i'ti biqur'aanin gayri hada aw badilhu nebiga waxay yidhahdeen qur-aankan annaguu si gooni inoogu taagan yahay markaasay yidhaahdeen i'ti biqur'aanin gayri haada qur'aankan qur'aan ka duwan oon la jaanqaadi karna nookeen aw badilhu ama waxyaale ka badbedelo waxyaalaha nagu taagan naga bedel fiiri marka haddii nebiga waxaan min cindihi uu ka ahaan lahaa sidii qowmkiisa ay ula qaataan waxyaalaha ay rabaan uu kala showri lahay muxuuri maxaa lagu yidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim qul low shaaa allahu maa talowtu calaykum walaa adraakum bih fqad labithtu fiikum cumura min qabli afalaa tacqiluun waxaa weyaan xujooyin jawaab aan laga bixi karin nabiga horta waxaa li waxaad ku tirahdaa aniga qur'aankan min tilqaa'i nafsi aniga keligii iskama bedeli karo min cindii kama bedeli karo liannahu qur'aanka allah soo dejistay anigana cabdi baan u ahay wa ana ma'muurun wallahu huwa alaamir qul maa yakuunu li an ubadilahu min tilqaa'i nafsi markaasaa waxaa loogu sii daray inuu nebigu ku yirah in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay ama raalli ku noqdo ama e, diida laakiin aniga waxaan ahay wixii laysoo waxyooda oo lay faray un baan qaadanaya haddaan khilaafane ilaahay inuu iiqaaban ka cabsanaya marka inan ilaahay ka cabsadaa ii khayr badan adinka idin mujaamale markaasaa waxaa layihi waxaa loogu daray qul low shaa allahu maa talowtu calaykum walaa adraakum bih haddii ilaahay ou dooni lahayn aniga rasuul maba layga dhigi lahayn waxna idinkuma dul akri lahayn maxaa yeelay faqad labithtu fiikum cumran min qablihi afartan sano intaan kasoo gaaraan idinla dhex noolay anoo wax sheegaa miya aragteen waa maye hadda maxaan u keenay waxaan waa wax amar laygu sii waa waxana min cindika ama ah marka waxyaalo aada u cadcad weeyaan kalaamullaahi iyo kalaamu lmakhluuq wax sila ay leeyihiin ma jirto tilka sifatun min sifaatihi tacaala kalaamkii ilaahay haddii la sugane waxyaalaha oo lawaasimta ah oo qofka ou madaxiisa uu ka dhalinayo wax jira ma aha oo ilaahay haddii kalaam waan idhaahdo kalaamkii waxawa laa yakuunu ilaa min famin hadii fam la yidhahdana yadulu calaa jismin waاljismu yastaxiilu cala allahi kulu haadihi allawaasim min cindika adiga lagu leeyahay liannahu anta la taqiis laa taqis alkhaaliqa cala almakhluuq ilaahay kalaamkii markaad aad u sugtay sifa min sifaat illaahi tacaala kayfiyada ilaahay ugu soo baxayo iyo sidau ilaahay ugu hadlay lagagama hadlin awoodaadana ma dhama inaad ku fahamtid inta laguu sheegay kelia qaado waxaas kaloo sii dabicitaanka ane jismi iyo jawhar iyo cardi iyo wax adiga aad samaysatay waay marka laa tataxadath canha laa nafyan walaa walaa ihbaatan ka aamus liana ashaarica qad sakata canhu hadday khayr noogu jur lehed ilaahay waa nooga hadli lahay wallahu aclam w sala allah w slama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin